bsmi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin wsala allah wslm cla nabiyina muxamed wcla aalihi asxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu abu zakariya yaxya bnu sharafin innawowiyu raximahu llahu tacaala baabu karaahati an yas'la alinsaanu biwajhi illahi gayra aljanna baabu bayaani karaahati an yas'la alinsaanu insaanku inuu weydiisto karaahada ay taamanicidda la nacay caddaynteediibuu u baab yahay biwajhi illaahi ilaahay wejigiisa uu ku weydiisto hayra aljannati janno waxaan ahayn wejiga ilaahay inaan ku weydiisto waxaan janno ahayn in cidda la nacay cadeynteeda ayuu u yahay wa karaahati manci man qof wax u diidistiisa nicida la nacay cadeynteeda ayuu u baab baabihay sa'ala billaahi ilaahay wax ku su-aashay wa tashafaca bihi oo marka qofka uga shafaaco dalbay ilaahay magaciisa ama ilaahay yani wax ku su-aashay qofkii ilaahay wax kugu su aasha eh, ama ilaahay wax kugu ergeysto oo iga erge aqbal ilaah yani kugu kugu su-aalanaya ku yiraahdo inaadan celinin oo aada wax uu u samayso adigoo marka ilaahay weyneynayo mar haddii magaca alla wax lagugu warsado bixi allah ku weyneynaysaa marka waana towxiidka dhammaystirkiisa ayb laga tarjamo ayuu baabaystay midda hore waxa ay tahay in ilaahay wejigiisa waxaan janno ahayn lagu warsado ilaahay wejigiisaan wax kugu warsaday qado isee maanta ma fiicna qado yar inuu ilaahay wejigiisa u isticmaalo maaha ilaahay wejigiisa waxaa wax lagu su-aashaa jannada qofkii ku yiraa war ilaahay dartiis wax igu sii iyadan inaan la celinin oo wax la siiya hadiiba la awoodayo can jaabirin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh alihi wasalam nebigu waxau yihi laa yus-alu lama weydiisto biwajhillahi ilaahay wejigiisa laguma su-aasho ila aljannatu janna unbaa lagu weydiistaa rawaahu abuu daawuud ayaa wariyey ayb isnaadkiisana dacfi baa ku jiray culamada qaar yihaahdeen macnihii uu u tarjamayna iyo xadiidka marka tarjamada xadiidka waa isla leeyihin wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi man istacaada billaahi qofkii ilaahay magan galo fa aciiduuhu magangeliya war ilaahay baan kaa magangala idhaafuu ku yii magangeli marka waman sa'ala billaahi qofkii ilaahay wax ku weydiistana fa acduuhu siiya oo waxbaha u diinina ayb marka adiga siinaysa allah weyneynaysaa waa towxiidkay ka mid tahay waman dacaakum qofkii idin yeero oo cazumaad ama wax idinkugu waco fa ajiibuuhu ajiiba waman sanaca ilaykum qofka idiin sameeya macruufan shay wanaagsanna fakaafiuuhu u abaalguda qofkaas fain lam tajiduu haddii aydnan helin maa tukaafi-uunahu waxaad ugu abaalguddaan fadcuu lahu u duceeye xataa taraw intaad ka aragtaan annakum idinku qad kaafa'tumuuhu inaa u abaalguddeen xadiidun saxiixun rawaahu abu daawuuda waannasaa-iyu biasaaniidi saxiixayni ayb ayay ku wariyeen saxeynka asaaniidoodii oo kale yani calaa shardi shaykheyn oo kale ka wada ayb xadiidkanna marka waxuu tusayaa qofkii ilaahay kaa magan gala iska dhaaf qofkii ilaahay wax kugu weydiistana sii oo ha celinin wanaag qofkii kuu sameeyana u abaalgud qofkii qur-aankii ku bara qofka xadiidka ku bara qofka yani wax ku siiyo qofka adig ayi nooco ixsaana qofkii kuu sameeya abaalgud u sameey oo u abaalgud qofka isaga ayb ee abaaldhaca iyo jisaarnimada iyo ma fiicna maxalushaahidkiisu marka waman sa'ala billaahi fa qofkii ilaahay idinka wax idinku weydiisto magaciisa wax siiya haddii aadan siinin wixina aada hayso aad qadarinta iyo tawxiidka alla ou mudnaa oo dhammaystirnaa ma aadan samaynin baabu taxriimi qowli shaahanshaah baabu taxriimi qowli shaahan in la yiraahdo hadalkaas xaaraantinimadiisa cadeyntiisiiba u baab yahay lisuldaani in lagu dhaho ninka madaxda iyo waqeyrihi iyo qeyrkii lianna macnaahu maxaa yeelay macnihiisu melikulmuluuki waay shaahaanshah waxaa laga wadaa melikulmuluuki boqorada boqorkooda boqorada boqorkooda yaa ah marka allah walaa yuusafu laguma sifeeyo bidalika kaagaasi hayrullaahi subxaanahu watacaala ilaahay waxaan ahayn laguma sifeeyo oo alla unbaa lagu sifeeyaa macnahaas can abi hureyrata radi allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh wali wasalama qaal ina akhnaca smin magackan ugu xun cind allaahi ilaahay agtiisa casa wajala rajulu nin waayo tasamaa isku magacaabay malika alamlaaki boqorada boqorkooda mutafaqu calayhi qaala sufyaanu bnu cuyayna maliku lamlaaki mithlu shaahanshaah marka magac ilahay agtiis ugu xun waa hadii marka akhri lagu sheegay u foolxumo badan marka waa inaan la isticmaalin boqorka boqorada iyo qaaliga qaaliyaasha iyo waana iskaga arkaysaa kutubta qaarkood fulaan waxau noqday qahdul qubaat ayaa laleeyahy ama aqba lqubaat inta wax kunta kan ugu xugun badan baab nahyi can mukhaaabati alfaasiqi wlmubtadici wanaxwihimaa bisayidin wanaxwihi baabu nahyi iska reebidii layska reebay cadaynteediibuu u baab yahay can mukhaaabati alfaasiqi qofka faasiqa in lagula waramo wlmubtadici mubtadica in lagula waramo iyo wanaxwihimaa wixii lamida bisayid sayid in la yirayo naxwihi sayid fulan in layiraa min faasiqa oo mubtadica ah. maxaayle sayid ixtiraama ah ku jiro faasiq iyo mubtadicna ixtiraamka maxal iyo boos uma aha ayb waa inaan markaa la dhihin can bureydata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam laa taqulu ha dhihinina lilmunaafiqi munaafiqa sayidun ha dhihinina anta sayiduna hata ha dhihinina fainahu in yaku haddii uu yahay isagu sayidan sayid faqad askhadtum rabbakum rabbigiin baad carageliseen casa wajalla rawahu abu daawuuda biisnaadin saxiix ayb xadiidku marka wuxuu keenayaa inaan la dhihin munaafiq ama faasiq inaan lagu tilmaamin sayid iyo la bumbuuninin waxaa la mid ahaa karta mararka qaar qof la og yahay inuu qaatil yahay oo uu faasiq yahay oo dhiig muslim ka buuxo ayaa la ixtiraama oo meeshii laysugu yimaado laleeyahy adiga ka hadal ama isagii baa laleeyahay odayga waa kana hanoo hadlo ma fiicna waxaas dhan ixtiraam in la siiya ma aha ayb haddii adiga markaas oo wax cabsiya aynan ku haynin oo adiga ikhtiyaarkaaga aada ku soconayso oo ikraah iyo darqis aynan jirin maaha in la dhaho hadaad naftaada u cabsanaysan haddaad tiraahdid dib ma lahaadii lagu ikraaho baabu karaahati sabilxumaa qandhada caydeeda nicida la nacay ay u baab yahay oo qandhadii qofka uu qandhanayo in la naco oo la caayo markaas in la caayo can jaabirin radi allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalam dakhala calaa ummi saaib ayuu usoo galay aw ummi lmusayib ayuu usoo galay faqaala waxa uu yihi maa lak yaa umma saaibi ow yaa umma almusayibi musaaibey ow umlmusayibey maxaa kugu dhacay ayb tuzafzifiina aada u dhaqdhaqaaqaysaa u bodboodeysaa dhaqdhaqaaq deg deg aada u dhaqdhaqaaqaysaa qaalat waxay tiri alxumaa waxa i gariirsiinayo la dhaqdhaqaaqaya qandho darteed laa baaraka allaahu fiiha ilaahay ma barakeeye qandhadaas ilaahay ma barakeeye qandha ayaa iga gariirsiinaysa la gariiraya faqaala waxa uu yidhi laa tasub bilxumaa qandhadaha caynin fa inahaa tudhibu waxay tagsiinaysaa khataayaa bani aadama bani aadamka dunuubtiisa ayay baabi-inaysaa oo dembi dhaafayn leedahay kamaa yudhibu lkiiru buufanaha faraha sida ula tago khabasa alxadiidi birta wasaqdeeda birta marka lasoo qaado waxaa la geliyaa alxam waa la alxamaa ama buufane dab ayaa la dhexgeliyaa dabkaasi marka birta wasaqdeedu dhan ayuu la tagaa birtii saafiga ahayd waa soo reeba rawaahu muslimun marka waa inaan la qandhadii tuza marka waxaas gaalada aada u taqaano waxaa arkay yani iyo wax kale ma qabaan iimaan male markaasi maanta dhan xanuunkii bay lacnadayaan caynayaan tusafzifiina ay tataxarakiina aada la dhaqdhaqaaqaysaa waa xarakatan dhaqdhaqaaq sariicatan deg deg ah gariir wa macnaahu tartacidu waay aada u lulanaysa ad u gariiraysaa wahuwa bidami taai ayb tada oo la godo tuzafzifiina la dhaho wabizaai lmukararati zaaidii lasoo celceliyeyna la aqriyo walfaa lmukararati ifa lasoo celceliyey fadii lasoo celceliyey tuzaf zifiina waruwiya aydan biraai baa la wariyay almukararati aa la celceliyey walqaafayni maxay noqona markaa turaqriqiina baabu nahyi can sabi riixi wabayaani maa yuqaalu cinda hubuubiha baabu bayaani nahyi iska reebidii cadaynteediibu u baab yahay can sabi riixi dabaysha caydeeda layska reebo in dabayshii la caayo wa bayaani maa iyo kii cadayntiisa yuqaalu la dhahayo cinda hubuubiha dhabashadeeda agteeda dabaysha markay dhabanayso agteeda can abilmundir ubay ibni kacbin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam laa tasubuuha ha cayninina arriixa dabaysha ha caynina fa idaa ra-aytum haddii aada aragtaan <clears throat> maa takrahuuna waxaad nacaysaan haddaa ka arkaysaan faquuluu dhaha allaahuma yaa allahu allow inaa nasaluka waxaan ku weydiisanaynaa min khayri haadihi riixi dabayshaan khayrkeeda wa khayri maa ayaan ku weydiisanaynaa kii khayrkiisa fiihaa iyada ku dhex jiro wa khayri maa iyo kii khayrkiisa umirta bihi aada la amray umirta aa amartay bihi maagawa khayra maa umirad cafwan umirta ma lagu amray bay noqonaya wa khayri maakii khayrkiisa umirat la amray bihi umirat la amray iyada bihi maagaba la amray wanacuudu bika waxaan kaa magangelaynaa min shari haadihi riix dabeyshan sharteeda wa shari maa fiiha wax ku dhex jira sharteeda iyo wa shari maa shay shartiisa umirat bihi la amray rawaahu tirmidiyu waqaala xadiidun xasanun saxiixun marka dabeyl hadday dhabato oo aada u kacdo sidaanaa la dhahayaa saanaa dhahaysaa ee ma dhehayso dabeyshaana waana dhigtay tan allaha saas yeel in la caayo wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal samictu rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalam nabigaan maqlay yaquul isagoo dhahayo alriixu dabaysha min rawxi illaahi tacaala ilaahay naxariistiisay ka mid tahay ta-tii biraxmati naxariis ayay la timaadaa wa tatii bilcadaabi cadaabna waa la timaadaa fa idaa ra-aytumuuhaa haddii aada aragtaan dabayshii falaa tasubuu ha cayninina wastaciiduu billaahi ilaahay magangala min shariha sharteeda ka magangala alle rawaahu abu daawuuda biisnaadin xasanin qowluhu sala allahu calayh waali wasalam min rawxillahi bifatxi raa-i waay ay raxmatihi bicibaadihi waay naxariistiisa oo addoommadiisa ugu naxariisanayo oo marna muminiintii waa ugu gargaarayaa gaaladiina cadaabba uga dhigayaa markaasay muminiintii naxariis u noqonaysa yb wacan caaishata radia allaahu canha qaalad kaana nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu ahaa idaa casafat iriixu dabeysha markay dhabato oo ay kacdo qaala wuxuu dhahay allahuma inii asaluka khayraha <coughs> ilaahu khayrkeedan ku weydiisanayaa wa khayra maa fiiha waxa dhexdeedaa khayrkiisaan ku weydiisanayaa oy wado wa khayra maa iyo kii khayrkiisa ursilat bihi lagu diray iyada waacuudu bika min sharihaa baan kaa magangelayaa wa shari maa shay shartiisa fiiha dhexdeeda ahaaday iyo wa shari maa shay shartiisa ursilad bihi lala diray dabaysha rawaahu muslimun baabu karaahati sabi diiki diiqa qayl yani diiqa in la caayaa nicida kusoo aroortay karaaha ay tahay diiqa in la caayo qaylinaya diiqa marka dadku inay yidhaahdaan kanaa waana dhibay saas allah yeelay in la cayo iyo la naca can zayd bni khaalidin aljuhaniyi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam laa tasubu diika diiqaha caynina fa inahu yuuqidu lisalaati salaada ayuu u toosiyaa dadka rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiix xilliga salaada ay gashay ama ay dhowdahay waa qaylinayaa qofku toosaya khayr cid allaala marka ciddii khayrka dadka ugu kaalmayso way wanaagsan tahay marka baabu nahyi can qowli mudirna binawi kada baabu bayaani nahyi iska reebidii layska reebay cadaynteediibu u baab yahay can qowli mudirnaa binawi kada xidig hebel ayaana lagu roobeeyey in la yiraahdo xidig hebelaana lagu roobeeyey ayb marka saddex qaab baa dhici karta inuu u dhaho qofka inuu ka wado xidigan meeshaas marka uu dego <coughs> ee la arko sunnada ilaahay waxa waaye inuu qofku uu yiraahdo yani ilaahay roob ayuu keenaa waqtigaas xidig waqtiga uu meel heblaayad joogo sida la bartay guga roobkiisaa do- saas inuu yiraahdo taas dhib ma laha ama inuu yiraahdo xiddigaaba roobka wato waa gaalnimo markaas ama inuu yiraahdo maya ee eh, yacni xidigu sababu u yahay roobka iyadana waa marka waa khalad waa la lama ogolo sadexdaas qaybood can zayd bni khaalidin aljuhaniyi radia allahu canhu qaala sallaa binaa rasuulu llahi sal ly slam nabigaana tujiyey salaata subxi salaadii subax bilxudaybiyati ayuu nagu tujiyey fii ithri samaa-in roob gadaashiisa samaa hadda bimacnaa madara laga wadaa fii ithri madarin roob dabadiisa kaanad ahaatay min alleyli habeenkii da-day falama insarafa markii uu gadoomay salaadii ka baxay aqbala cala annaasi dadka ayuu kusoo jeestay faqaala waxa uu yidhi hal tadruuna ma garanaysaan maadaa qaala rabbukum rabbigiin waxa uu yidhi qaaluu waxay yidhahdeen allahu warasuuluhu aclamu alle rasuulkiisa qaala waxauu yidhi qaala wuxuu yidhi rabbigiin asbaxa min cibaadiyi addoomadeyda waxaa soo waabariistay asbaxa waxaa soo waabariistay min cibaadii addoommadeyda xaal uu ka mid yahay mu'minun bii mid aniga i rumeeyey iyo waa kaafirun ku gaaloobay fa amaa man qaala qofkii yidhi mudirnaa bifadli illaahi ilaahay fadligiisana lagu roobeeyey waraxmatihi iyo naxariistiisa fadaalika kaagaasi mu'minun bii ku ani i rumeeyey waa kaafirun bilkowkabi kowkabka ama xidigana ku gaaloobay waamaa man qaala qofkii yidhaahdo mid mudirnaa binaw-i kada wakada xidig hebel ayaana lagu roobeeyey qofkii dhahana fadalika kaafirun bi mid ani igu kufriyey waa mu'minun bilkowkabi xidigana rumeeyey mutafaqun caleyhi wasamaau huna almadaru gaalnimadaas marka kufri akbar ay noqonay hadduu aamino in roobkaas xidig uu keenay uu ictiqaadiyo sababnimo hadduu ictiqaadiyana waa nicmadii allou ku kufranayo haddii uu yidhaahdo waqtiga guga ayaa roobka xidigan meelahan uu yimaadaa ee roobka ilaahay baa keeno xidigaana sabab uma aha waxa dhiba male marka macna sidaas u eg ayaa imaamu shaafici uu towjiihiyey baabu taxriimi qowlihi limuslimin yaa kaafir baabu bayaani taxriimi qowlihi qofka qowlkiisa xaaraantinimadiisa caddeynteediibuu u baab yahay limuslimin uu u yiraahdo yaa kaafiru gaal yahow war gaalkiiow oo qofka marka in yaa kaafir layiraa xaaraan inay tahay ayuu halkan ku sheegaya yanmarka qofkii in lagu tuuro gaalnimo waa khatar waxaa ku xigta bidcanimo in lagu tuuro yaa mubtadic layiraa ayb soo wix midna aan ahay laga limuslimin buu yiri fiirad marka qof muslim inaad kaafir dhahdo qofka gaal haddaad gaal dhahdo wax dhiba ma laha gaalka haddaad gaal tiraahid dhib ma laha laakiin muslimki inaad gaal tiraahid waa khalad macnaheedu marka waxaa kasii daram inaa murtad bahdi maxaa yeelay murtadka iyo kaafirka asliga murtadka sii daran labadooda ninka muslim ahaa jiray gaal noqdaa daran saa darteed in la iska ilaalina noocaasoo kalaan qof marka iska jaahila oo weligiis diin aan baranin wax uu ka garana aan jirin aa qof muslim ahaa jiray islaamnimo lagu ogaayo wou kaafirnimo iyo riddo iyo wax ku sheegayaa waxba kalana yaqaan qofka marka hadduu gaalnimada ku dhaco xataa haddii uu gaalnimada ku dhaco qof kastoo gaalnimo ku dhaca inuu gaal yahay macnaheeda maaha oo waxaa la yidhaahdaa kufru kufriga cumuumka ah kama laasimo kufri oo tacyiin ah kufriga tacyiinka shuruudu u baahanya iyo mawaanic in la waayo can ibni cumara radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam idaa qaala rajulu qofka haddii uu yiraahdo liakhiihi walaalkii uu ku yiraahdo muslimka ayaa kaafir gaalyahow ayb ama gaalkiiyow faqad baaa bihaa faqad baa-a waxaa la laabta bihaa kelmadaas oo kaafirnimada axaduhumaa ayaa la laabta midkood fain kaana haddii uu yahay kamaa qaala sidii uu yiri waa qofkiiyay ku dhacdeen wailaa kalena wa ilaa haddii kalena rajacat caleyhi korkiisay kusoo noqotay muttafaqun caleyh kii yiri ayay kusoo noqonaisaga marka haduu tawiil iyo wax u yiri laftirkiisa waxba isaga marka gaal ma noqonayo isaga laftirkiisa ayb oo amilo badan bay leedahay nacam saxaabada dhexdooda ayb cumar markii uu xaaib ibn abi baltaca uu ku yiri dacnii adrib cunuqa hada lmunaafiq riwaayadka qaar waxay leinahu qad kafara waa gaaloobay xaqiiqadana nxaadib marka ta-wiil buu haystay iyo maanic nebigu marka waa ka joojiyey oo wuxuu sheegay marka uu ka joojiyey taas marka waxay ku tusaysaa hadalkaas cumar ou ninkan ku yidhi inahu qad kafara ama inahu munaafiqun xaadib gaalnimadii inuusan ahayn waa la cadeeyey oo waa cadaatay cumaray kusoo noqona ma la dhahay maxaa yeele cumar mutaawil ou ahay shay shay kufri ah ayaa qofkan uu ku dhacay wuxuu ta marka inaanu ta-wiil qabin ninkan xaadib ah ayuu yani iska dhaadhiciyey markaasuu kelmadii idlaaqay daahirkeedana ay sidaas ahayd ficil daahirkiis uu sidaas yahay ayuu ku dhacay kufri ah cumar marka uu isleeyahy nebiga marka cudurdaarkiisi iyo ta iyo tawiil inuu lahaa ayaa nebiguna uu tilmaamay oo yacni u daayay oo kufriga uga daayay inuu kufriga ku dhaco isaga korkiisa marka cumar ma la dhahayo cumar muta buu ahaa isagana marka waxba kufri kuma dhacayo wacan abi darin radi allahu canhu anahu samica rasuul اllahi sala اllahu alayh ali wasalam yaquulu nabigoo dhahayou maqlay man dacaa rajulan qof qofkiiman dacaa qofkii u yeero rajulan nin bilkufri ugu yeero ow qaala ama yiraahdo caduw allaahi yani ya caduw allaahi yiraahdo ayb walaysa kadalika walxaal laysa kadalika sidaadaasna ou ahayn qofku ilaa walaysa kadalika sidaadaasna ounan ahayn ilaa xaara calayhi korkiisuu kusoo noqonaya waxa uu yiri muttafaqun caleyhi xaara ay rajcahu baabu nahyi can lfuxshi wa badaa-i nisaan baabu bayaani nahyi iska reebidii layska reebay caddeynteedii ayuu u baab can ilfuxshi layska reebay fuxshiga dunuubta laga yaqyaqsoodow wa badaa lisaani iyo afdheerida afdheerida qofkii la arkaba afka lagu taago la caayo can ibni mascuudin radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu waxa uu yihi laysa almu'minu mu'minku ma ahan bidacaani mid duris badan oo qofkii ka hor yimaadaba duro waxlee ka sheego walal lacaani mid lacnad badanna maaha walalfaaxishi mid ma ahan afxun walalbadii-i ayb mid afxunna ma aha walalfaaxishi mid war warxumo badan ama yanyani dunuub laga yaqiiqsoodo banaanka soo dhigdhigta maaha walalbadii-i mid af dheerna ma aha rawaahu tirmidiy waqaala xadiidun xasan wacan anasin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam maa kaana alfuxshu fuxshigu ma ahaanin fii shayin shay dhexdiisa ilaa shaanahu waa ceebeeyaa fuxshiga iyo warxumada shay ma dhexgalaan ilaa way ceebeynayaan wamaa kaana alxayaau sariigta iyo xishoodkuna ma ahaado fii shayin shay dhexdiisa ilaa zaanahu wou qurxiyaa rawaahu tirmidiy waqaala xadiidun xasan marka warxumada in layska ilaaliyo iyo afxumada badan iyo qofka oo lacaayo iyo daaiman iman oo laguso indhaha yani warxumo iyo ficilxumo lagu qaagilo taa in layska ilaaliyo baabu karaahati taqciiri ayb ku xeel dheeraashada fil warka lagu xeel dheeraado karaahaba la karaahaystay bitashaduqi fiihi bitashaduqi afbuuxsi fiihi warka yani hadalka dhexdiisa adaanka laga buuxsado yani waxaa laga wadaa in qofku uu aad warka ugu xeel dheeraado hadalka iyo wa takalufi lfasaaxati aftahanimo in laysku kalifo wa isticmaali waxshiyi lugati luqada mideeda aadka u adag oon la fahmaynin isticmaalkeeda iyo wa daqaa'iq alicraabi icraabta mideeda daqiiqa ah oo qariibka ah oo aan caanka ahayn in laysku kalifo fii mukhaadabati alcawaami cawaamta la waramitaankooda laysugu isugu kalifo dhexdiisa wanaxwihim iyo wixii lamid dad caamaa la waramaysaa inaad daqaa'iq alicraab gasho iyo war fasaaxa iska raadisid iyo markaa iyo luqo qariib ah oo iyagu aynan fahmaynin inaa isku daydaydo si lagu yiraa ninkan waaba iyagana dhib baa u keenay adigana noociisa tusaa ku geli karo can ibni mascuudin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wali wasalama qaala waxau yihi halaka almutanadicuuna kuwa xeel dheeraado oo shayga ay sameynayaan aada ugu xeel dheeraado oo quluwiga ku sameeyo waa halaagsameen ayuu yihi qaalahaa halaatan rawaahu muslim baa weriye almutanadicuuna almubaaliquuna kuwa ku xeel dheeraado xadkeeda dhaafsiiya waa fi lumuuri arrimaha wacan cabdillaahi bni camr bni alcaas radia allaahu canhuma ana rasuula llahi sala allahu alayh ali wasalama qaal in allaha alla yubqidu wou u caroonaya albaliiqa midka aadka u xeel dheer oo <coughs> aftaannimada ku xeel dheeraado min arijaali ragga ka mid ah alladii midka yatakhallalu bilisaanihi carabkiisa ku warwareejinayo kamaa tatakhallalu lbaqaratu saca sida ay carabkeeda afka ugu warwareejiso oo kale yan hadalka marna intuu maraya intuu ka maraya intuu ka maraya sida ay sacu marka saca badanaa waxaa qaalibka ah carabkiisa maanta dhan wuxuu ku wareejinaa afkiisa Eh, saca markay cuna uu cunaayo cawska iyo kale aada u carabka ugu warwareejiya afkiisao dhan kana warka ayuu saas ugu isticmaalaya ugu xeel dheeraanaya rawaahu abuu daawuud watirmidiy wa qaala xadiidun xasanun hadii ilaahay aftahnimada adoon isku kallifin oo kaa keeno dhib ma laha wacan jaabirin radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu alayh wali wasalama qaal nabigu waxa uu yihi ina min axabikum ilaya ina min axabikum kaluu idinkugu jacayl badan yahay ilay ani agteyda wa aqrabikum idinkugu dhowaansho badan minii aniga xaggayga majlisan fadhiga yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha kan idinkugu majlis dhow kan la igu <coughs> jacayl badan yahay oo idinka idinka mid a axaasinukum weeyaan kuwa idinkugu wanaagsan akhlaaqan xagga akhlaaqda wa ina abqadakum ilaya kan la kii nacayb badan yahay wa abcadakum fogaansho badan minii aniga yowma alqiyaamati maalinta qiyaamahana iga fogaanshada badan oonba iisoo dhawaanaynin atharthaaruuna kuwa warka badan walmutashadiquuna iyo kuwa afka ka buuxsada warka waalmutafayhiquuna iyo kuwa warka ku xeel dheeraada waqad sabaqa sharxuhu fii baabi xuseyn khuluq ayay kusoo nagu soo martay waayahay ayb ayb xadiidkan marka sidoo kale marka soo hormaray ayb almutafayhiquuna kuwa mutakabiriinta iswaweyneysiiyo oo meeshaas imaamu nawowi wuxuu ku yiri asluhu min alfahqi wahuwa imtilaa waa imtilaa buuxsanaanta wahuwa aladii yamlau u famahu bilkalaam waa midka wa afkiisa warka ka buuxi oo fiihi ku tawasuco wayuqribu bihi isla markaana aada dadka waxyaaba qariib ah la imaanayo takaburan wairtifaacan isla weynin iyo kibir dartiis wa idhaaran lilfadiilati calaa gayrihi iyo isagoo marka muujinaya dadka kale inuu wax dheer yahay kaasa marka almutafayihiquuna ayb baabu karaahati qowlihi khabusat nafsi <clears throat> baabu bayaani karaahati qowlihi qowlkiisa nicida la naca cadeynteediibuu u baab yahay khabusat nafsi nafsadeydii ayaa xumaatay an caaishata marka warxun waa khafasad nafsii marka in la yiraahdo yani qofka muminka uu yiraahdo laakiin gaalka inuu iska yiraahdo wax naftiisu awalay xumaydba gaalka walidaalika xadiidka dhahaayo fa asbaxa heraqlu heraqla waa soo waaberiistay khabiifa nafsi marka laleeyahay iyo kan miis diidaya can caaishata radia allahu canha can nabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaal laa yaquulanna axadukum midkiin iyounan dhihin khabusat nafsii walaakin liyaqul ha yiraahdo laqisat nafsii saadhaho qaala alculamaau macnaa khabusat gasad way xumaatay waa fasaaday huwa bimacnaa laqisat walaakin kariha lafd alkhubsi isku macno waa khabusad iyo laqisad laakiin kelmadan khabusadka yaa la nacbaystay baabu karaahiyati tasmiyati alcinabi karman baabu bayaani karaahiyati tasmiyati alcinabi cinabkii ku magacaabistiisa nicida la naca cadeynteediibuu u baabihe karman lagu magacaabo cinabkii in la yidhaha shajaratu lkarmi can abi hureyrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal l slam laa tusamu lcinaba cinabka haku magacaabinina alkarma fa ina alkarma almuslimu waay isagaa deeq badan bixiya muminka waa kan deeqda badan bixiya ilaahay kadib kabacdi ayb amaa geedan iyado wax ma ogan mutafaqun caleyhi wahada lafdu muslimina fii riwaayatin fainama alkarmu qalbu lmumini muminka qalbigiisa wafii riwaayatin lilbukhaariyi wa muslimin yaquuluuna waxay dhahayaan alkarmu inama alkarmu qalbu lmumini muminka qalbigiisa wacan waail bni xujrin radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaal laa taquulu hadhihinina alkarmu hada alkarmu yani hadhihinina walaakin quuluu dhaha alcinabu walxabalatu dhaha alcinabu iyo walxabalatu sidaa dhaha rawaahu muslim alxabalatu bifatxi lxaai xadoo la kordhiga waa walbaai bada wayuqaalu aydan biiskaanilbaa-ina waa leehi alxablatu ayb baabu nahyi can wasfi maxaasini lmarati lirajulin ila an yaxtaaja ilaa dalika ligaradin sharciyin ka nikaaxiha iyo wanaxwihi baabu bayaani nahyi iska reebidii layska reebay cadaynteediibuu u baab yahay can wasfi maxaasini ilmar'ati naagta maxaasinteeda meele ficnaanteeda in la sheeg sheego lirajulin loo sifeeyo nin loo tilmaamo naagta saasay u egtahay meesha saasay ka tahay waxaa nin loo tilmaamo ilaa an yaxtaaja inuu u baahan yahay maan ilaa daalika kaagaasi muxuu ugu baahnaan karaa liqaradin sharciyin ulajeedo sharci ah ka nikaaxiha wa naxwihi oo kale inuu guursado rabo marka in loo sheega dhib malaha tinteeda saasay u taallaa kaysas u yaallaa markaas haddii u guursanayo iyadoo waxaas jirin in layska sifeeyo waa khatar hadda adduunku fasaadkiisa iska batayba mobilekana yaallo naagihii marka meel markay isugu yimaadaan mid faasiqada isaga jiri karto xijaabka iyo dharka markay dhigtaan waa sawireen marka hadhow u ugeynay marka feerayna naagtan saari u taalla waa shar iyo fasaad iyo faasiqnimo waxaasoo kale lidaalika qofka dumarka waxaan ku waaninaynaa inaysan dharkeeda iskaga dhiginba meel gurigeeda aan ahayn waxa noocaasoo kalena layska ilaaliyo ayb waxaa kaloo kasii daray ee naaga inta isqaawiye niman ay sawirayeen oo camera ay ka duubayeen ayb kuwa niikinayo oo nin ku dhex jira oo camera saa uga duubay waxaasoo dhan marka wax aada u falxu aadaabtana ku xun can ibni mascuudin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam laa tubaashir ilmar'atu haweeneyda yaynan la baashirin almar'ata naagta kale labadooda jir yuus istaabanimo oo hal mara keliya ay wataan laa tubaashir ilmar'atu lmar'ata fatasifahaa markaa ayt ay sifayso lisawjihaa ninkeeda ay u sifayso ka-annahu sidii isaga oo yanduru ileyhaa fiirinaayo oo kale laba naag waxaa leedayeena oo dharka intay wada dhigtaan meel ayna wada joogin ayb oo markaa naag labada naag mid kamida ninkeeda ay naagta kale u sifayso sida ay tahay bilaahi meeshaa saasay ka tahay meeshaa saasay uaastilmaanta muttafaqka anahu yanduru ilayha markaa tilmaantii sida isagoo fiirinayo kaleba aada moodeysid muttafaqun calayhi baabu karaahati qowli linsaani qofka dhihidiisa nacidda la nacay allaahuma qfir lii ilaahu ii dembi dhaaf in shita haddaad doonto ilaah hadaa rabta io dembi dhaaf marka dembi dhaafkii go-aanka ma ah ma rabiyo bal yajzimu waa jasminayaa bialabi dalabka iyo rabitaanka ayuu jasminayaa ayuu goynayaa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sal allahu alayh ali wasalama qaala nabigu waxau yihi laa yaquulanna axadukum midkiin yousan dhihin allaahuma kfir lii in shita allahuma arxamnii in shita sidaa younan dhihin ilaahu i naxariisa hadaad doonto ilaahu i dembi dhaaf haddaad doonto adiga liyaczim ilmas'alata mas'alada ha gooyo fa inahu maxaa yeele alla laa mukriha lahu wax dirqiyaa ma laha fa inahu laa mukriha wax dirqinayaa lahu isaga uma sugnaanin muttafaqun calayhi wa fii riwaayati limuslimiin walaakin liyaczim ha gooyo masalada walyucdim hana weyneeye alragbata doonista fain allaha caza wajalla maxaa yeele alle laa yatacaadamuhu shay-un waxba lama weynaado acdaahu shaygaasoo acdaahu uu siinayo wax uu bixiyo ilaahay lama weyna mana la weynaanayaan wacan anasin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam idaa dacaa axadukum midkiin haddii u yeera oo uu alla baryaayo falyaczim ilmas'alata baryada ha gooyo waxa uu rabo walaa yaquulanna yownan dhihin allaahuma in shi'ta ilaahu haddii aada doonto fa acdinii isi fa inahu maxaa yeelay laa mustakriha lahu wax dirqiyaa male ilaahay wax dirqiyaa malaha muttafaqun caleyh baabu karaahati qowli maa shaa allahu washaaa fulaan baabu bayaani karaahati qowli maa shaa allahu in la yiraahdo washaaa fulaan hebelna ou doono wixii alla doono iyo hebel waaw la yskula cadfo can xudeyfata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaala laa taquluu hadhihinina maa shaa allahu washaaa fulaan hadhihinina walaakin quuluu dhaha maa shaa allaahu wixii alla doono huma shaaa fulaan ou doono uma isticmaala rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiix maxaa yeele waawdu waa limutlaqi tashriik mashiicada alle iyo addoonku waa isla wadaagaan a ka dhalanayso waa u siman yihiin waa kala horey karaan waxaan marka iska dhaafa uma halla isticmaalo umana marka maxaa ku jira iyada umada maxay leedahay haddii alla wix alla ou doono markaas kadibna a laga wadaa umada marka in la isticmaalo waxaase kasii fadli badan in la isticmaalo maa sha allahu waxdahu in la yiraahdo sida riwaayo kale ay tilmaamayso ayb baabu karaahati alxadiidi bacda alcishaa alaakhirati cishaha dambe kadib sheekaysigiisa nicida la nacay sheekada la sheekaysanaya nicida la nacay ay u baabyahay wlmuraadu bihi ujeedka marka laga wadaana alxadiidu waa sheeko alladii yakuunu mubaaxan bannaan fii geyri hada lwaqti waqtigaas waxa aan ahayn waqtigaas waqti aan ahayn sheekadii iska banaanaan jirtay bacda alcisha in la sheekaysto waa wax la karaahaysana ayb oo wa ficluhu ficilkiisa iyo watarkuhu ka tegistiisa sawaa-un ay isku midka ahaayeen sheeko aada samayso iyo inaadan samayni waxay isku midka ay ahaayeen oo iska banaaneyd cishaha waqtigiisa waqti kadib waqti aan ahayn subaxdii iyo galabtii iyo sheeke in la sheekaysto iska banaaneen ayaa bacda al cisho la karaahaysanaafa ama alxadiidu almuxaramu sheekada xaaraanta ah aw ilmakruuhu ama makruuha ah fii gayri hada alwaqti bacda alcisho cisho waqtigaas waqti aan ahayn sheekadii xaaraanta ahaan jirtay xan iyo beentoo kale amaba karaahada ahaan jirta iyada fahuwa iyadu fii hada lwaqti waqtigaani ashaddu taxriiman mid darnaan badan waa xagga xaaraantinimada wa karaahatan xagga karaahadaba wa ama alxadiidu fi lkhayri khayrka oo lagu sheekeeyo ka mudaakarati alcilmi cilmiga oo la mudaakareeyo kale kutub la akhristo ama masaa-il laysku sheego wa xikaayaati saalixiina ee dadka wanwanaagsan oo laga sheekeeya taraajimtooda imaam axmed iyo imaamu shaafici ibnu taymiya iyo imaamu nawowi taraajimtooda laga hadlo dadkaa saalixiinta laga sheekeeyo wa makaarimi alakhlaaqi ee akhlaaqda mideeda suuban oo wanaagsan iyo walxataasi ah, kheyr lagu sheekeeyo iyo walxadiidu sheeko maca dayfi martida lala sheekaysto wamaca daalibi xaajatin iyo nin dan leh xaajadiisa i lagala hadlo wanaxwi dalika falaa karaahata fiihi wax karaaha kuma sugna bal huwa mustaxabun weeyaan wakada alxadiidu ayaa lamida sheeko licudurin cudurdaar loo sheekeeyo wacaaridin iyo shay soo dariyey laa karaahata fiihi karaaha dhexdiisa aan ma ahaanin laa karaahata karaaha fiihi dhexdiisa aysan ahaanin waqad tadaaharat ilaxaadiisu saxiixatu axaadiista saxiixa ahayd way isu kaalmaysatay calaa kulli maa dakartuhu waxaan sheegoo dhan can abi barsata radi allahu canhu ana rasuula llahi sala allahu alayh waali wasalama kaana yakrahu wuxuu ahaa inuu nacayo annowma hurdo qabla alcishaai la hurdo walxadiida sheeka bacdaha bacda alcishaai la sheekaysto muttafaqun caleyh wacan ibni cumar radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam salla alcishaaa cishihii buu tukaday fii aakhiri xayaatihi noloshiisa aakhirkeedii falamaa sallama markuu salaamo noqsaday qaala waxa uu yihi ara-aytakum bal ii sheega ma aragteen leylatakum habeenkiinan haadihi tan ah fa ina calaa ra'si mi-ati sanatin boqol sano korkeeda boqol sano madaxeeda laa yabqaa ma baaqi noqonaya miman ruux huwa isaguba calaa dahri lardi dhulka korkiisa ah alyowma maanta axadun kama baaqi noqonayo qofna muttafaqun calayhi yani mar wuxuu ka wadaa bacd alcisha ayaa nebiga uu sheekeeyey sheekada rasuulkana wacdi iyo cilmi waa wacdigii cilmigii marka waa la ogolyahay in lagu sheekeeyo muxuu nebigu markaa uu yidhi cishaa markuu ka baxay kabacdi habeenkan hadda aan joogno cawadaani boqol sano markay xiranto qof hadda joogo oo siino oo noolaanayo ma jiro waqtigaas kabacdi qofka dhala doona lagama hadlayaa adduunyada boqol sano kadib dhammaanaysa nebiga ma dhihinyaa waxa uu yidhi waxay tahay qof hadda ay naf ku jirto oo dhulka korkiisa hadda ku nool caawa laga bilaabo boqol sano kabacdi ma noolaanayo markay is xirto qof adduunyada joogo hadda oo boqol sano maanta kabacdi noolaanaya ma jiro boqol sano kadib kulligeen adduunyada waa ka dhimanayna dad cusub oo cawadan aan joogin ayaa adduunyada joogo markaas ma fahamteen hadda laakiin imaam nawowi muxuu u keensaday wuxuu u keensaday keliya inuu muujiyo bacd alcisho in khayr lagu sheekay karo wacan anasin radi allahu canhu anahum intadaruu annabiya sala allahu alayh ali wasalam nabigay sugteen fa jaa-ahu nabigii waa u yimid qariiban meel dhow ay uga yimid qariiban waqti dhow min shadri leyli habeen barka ku dhow <clears throat> fasallaa bihim waa tujiyey yacni lcishaa ayuu tujiyey qaala waxau yihi uma khadabanaa waa noo faqaala waxau yihi alaa hooy ina annaasa dadka qad sallow way tukadeen uma raqaduu way hurdeen wainakum idinkuna lan tasaaluu kama idnan zuulan fii salaatin inaad ku jirtaan maa inti intadartum aada suganayseen salaata yani muddata intidaarikum salaata intii aada salaada sugayseen salaad unbaad ku jirteen ajriga xaggiisa rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey xadiidkan marka wuxuu kutusayaa marka bacd alcisho inuu nebigu hadlay uu sheekeeyey marka waxaa la diidayaa sheeko iska bannaan bacd alcisho in layska sheekaysto ama hadday khayr tahay dhib malaha hadday xaaraan tahayna waaba sii daran tahay oo bacdulcisho dad la xanto waaba kasii daran tahay ama been io la sheega ama la doodo dood bilaa macno ah laakiin wixii iska marti loo sheekeeyay kheyrka oo laga hadlo iyo dadkoo la wacdiyey iyo waqtigaaba darsi la akriyay iyo mudaakaro cilmigo la sameeya iyo laa ba-sa wabilahi towfiiq sal l slam alaa nabina